wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa xad taarikh ku aasaysan tahay toddobada bisha janaayo sannada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah shacabka falastiin oo weli wajahaya xaalad adag xili yahuuddu ay duqeymo joogto ah ka wadaan khaza iyo weerar toosa ah ay ku qaadayaan xaafadaha dadka reedka ay degan yihiin ee ku yaala daanta galbeed waan soo qaadan doonaa shiinahana waxa uu cunuqbateen kusoo rogay shirkado ka shaqeeya waxsoo saarka hubka jasiirada iskeed ugu dhawaaqda madaxbanaanida ee taiwan waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan wax weliba oad uga baahantaha inaad ku ogaato koobka qaramada qaaradda afrika oo dhowaan furmi doona waxaad kaloo dhegeysan doontaan madaxweynaha ruushka oo isna wacad ku maray in ruushku xaq u leeya inuu isdifaaco welina ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan yukrain qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee ku soo dhawaada barnaamijka kulanka k nn

waqtiga isbedelay dadka laguma wiirsado haddad adigu antee dadka laguma wiirsado haddad adigu jacaylba nafta ilaa wadaage werweriyo jacaylba nafta ilaa wadaage ma warban haya werweriyo jacaylba naftayla wadaage werweriyo jacaylba naftayla wadaage mawarban haya mawarban haya dhegihii alla maqli maba oga waxaa weysiisiin wali laguma soo helo waxaad samoog weyde wali laguma soo helo waxaad samoog weyde kugu wiirsan maaye dhegaysan maaye walaalkay rumaadow wadaadeen marakugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow ugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow wadaadeen mara wadaadeen bara heestii muxuu soo wataa ayaad maqlaysaan waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed moogin liibaan iyo axmed cali taramramle ee dhadeystani muusiga waxaa iska le abwaan maxamed aadan dacar taariikhdan abtaysan kusaaqoabayoaankii riwaayadii markuu farsaara jacayl bay qeyb ka ahayd afur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wateye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn iyo sharaf ciheeda hooyaday ulmadu ka digriye subaho

qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagelayna dhegeystayaal aynu ku bilaabnee qeybo badan oo kamid ah dalka waxaa ka dhacay dibadbaxyo laga soo horjeedo heshiis ku-sheega is-afgaradka la sheegay inuu dhex maray iyo sidoo kale somalilan arintaasi oo aada u gilgishay dhammaan marka la eego dowladda federaalk soomaaliya iyo xukuumadda iyo sidoo kaleba shacabka ka mid ah deegaanada maamulka somalilan waxaa ka dhacay eh, dibadbaxyo looga soo horjeedo arrimaha shacabku dareenkooda ayay cabireen waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin in biyaha soomaaliyeed si fudud lagu siiyo etoobiya oo markaa muddo badan damaacinaysay inay mar uun xoog iyo xeeladba ku hesho dhul iyo biyo soomaaliyeed xilli weli ay ku maqan yihiin dhul ay horey markaa eh, si xooga kaga qaadatay dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale dhul uu gumaystihiiba ka siiyey shacabka ku nool magaalada lagu haye oo gobolka owdal ka tirsan etoobiyana ay sheegtay magaalada ay tahay in biyaha laga siiyey ayaa shucuurtooda muujiyay waxay tiri aan aysan aqbali doonin eh, damaca guracaana etoobiya muuse biixi iyo somalilan aysan bixin karin biyaha soomaaliyeed waa kuwan qaar ka mid a ah shacabka oo dareenkooda ka hadlay heshiiska oo muuse biixi la soo gala etoobiya socdaynana waa xarunta weeyaan dagaal baanu ka xignaa dagaal baanu ka xignaa nooc walbana hubkayagina warkaas waa la arkaa intii sii horraysay wixii kalnou noo yaallaa annagu arrinkaa qoron xaar weynoo xaar qarmooni inuu baddayadaa uu yimaado ma ogolin dagaal baanan ka xignaa dhammaan dhallinyaro ka midaysan tahay dhammaan dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in ayna badda soomaalidu badda soomaali baa leh qabiilna ma leh cidina ma leh somalilan wax la idhaahdana maba garanayno somalilan ma waxay noqotay mid dhulka iibisay noqotay war somalilan dhulka iibinaysa annaga mana nihiin maanta laga bilaabo waxaannu aqoonsannahay ooannu garanaynaa oo horena u aqoonsanayn dawladda federaalka ee soomaaliya dhulkana soomaalibaa leh dhulkana soomaalibaa leh dhulkana soomaalibaa leh ku celcelinaynaa qabiil male cidi male dadka ilaahay dhulka ku kala abuuray qabiil meel buu ku abuuray taasi oo wax meesha taalla laakiinse waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waa dhulka soomaali baa leh cid kale looma daba fadhaysanayo madaxweynaha soomaaliyeedna waa layska garanayaa waa xasan sheekh maxamuud muuse biixina futodu ka hadlay mana garayn annoo muuse biix muuse biixii orammada u watana kaaban annoo ugu jawaabay waxa weeyaan iyaga ugu dambeey ilaa ku dhimanayana dagaal baannu diyaarunayna cododkaas aad maqlayseen waxay ahay in qaar kamid a shacabka ku nool magaalada lagu haye ee gobolka owdal ee deegaanada somalilan oo ka biyo diiday damaca etoobiya ay ku dooneysay inay ku qaadato biyaha soomaaliyeed iyo heshiis ku-sheegaa la sheegay inuu dhex maray hogaanka somalilan ee waqtigiisuu dhamaaday muuse biixi iyo ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed dhinaca kale xildhibaan maxamed xuseen oo kamid ah xildhibaanada somalilan ee laga soo doorto gobolka owdal ayaa si adag uga hadlay dhankiisa heshiiska la sheegay markaa in somalilan looga kareeyey ama lagu siiyey biyaha soomaaliyeed wuxuu tilmaamay in marnaba ka aanu heshiis noqon karin ictiraafna aysan ku heli doonin somalilan in la bixiyo dhul iyo biyo soomaaliyeed wuxuuna tilmaamay in markaa la taliyaha ra wasaaraha dalka etoobiya ridwan uu sheegay in marnaba aysan horey ictiraaf ka siin doonin somalilan ilaa ay ka qaataan biyaha iyo beriga soomaaliyeed taana uu sheegay inaysan marnaba suuragelin dadka reer owdanna aysan aqbalayn waa kan xildhibaan maxamed xuseen heshiiskaa badda lagu bixiyey wa waxba kama jiraan cid alla cid badda somalilan fasixi kartaa waa hanti ummadda somalilan ay leedahay khaasatan haddaan ree awdal nahayna narnaba ma aqbalayno baddayada in etoobiya laga iibiyo ama laga kireeyo ninka islaantaada doonaya nintaada looguma daraa waxaaba xaaraana etoobiya maanta ma ay dhalin inta jirtayba waxay ku taamaysay dhul soomaaliyeed inay qaadato cidda u fududaysaybaaba dembiilahan u qabaa cidda u fududaysay hantida ummadda somalilan ay leedahay ninka doonaya inuu qaato in laga kireeyo iyo inuu qaato kiran meesha wax la ma jirto been iyaan ummadda noo sheegin ictiraaf baan ku bedelanay waxaad arkayseen la taliyihii ra-iisul wasaaraha etoobiya inuu inii caddeeyey ummadda somalilan waxaan u sheegayna inuu u caddeeyey inay markay dhulka hantiyaan ay degaan ay la wareegaan ay ictiraafka u baarbaari doonaan somalilan war maskaxdiinna ayaa lagu ciyaari malan ummadda somalilan maskaxdiinna waxanna maaha wax gala iibiyo kala midna maaha somalilan waxay qaaday waddadii burburka markaynu run ku hadlayno mas-uuliyadda cidda maanta u haysaa waa ciddaa baddii somalilan ay lahayd u gacan gelinaysa ciddii doonaysay damaca ahayd markay sidaas tahay darree awdalnahay ma lihin dad la dheelsan karo dadkii xabashida hilibka caydhiinkaa ku kalifay baa hayda inay bartaanay cunaan gaajadarta axmed guray baa ka soo jeeda dad taariikhdooda iyo hantidooda la tirtiri kara ma lihin waa shii ay ka soo gashay saylac iyo lughaya diinta islaamku markaynu run ku wada hadlayno wax maanta taariikhdooda timid maaha ilaa wakhtigaa ilaa maanta dadac baa etoobiya kaga jira anigu waxaan qabaa markaa cidda u fududaysay ee doonaysa inay etoobiya ku wareejiso ayaa dembiilo qarayna khaayin waddana ah markaynu run ku wada hadlayno marna ma aqbalayna intuu qof naga nool yahay ibaddaa laga kireeyo ciddii damaca ee doonaysa ee qaadanaysa ee xooggii ku qaadanaysa in laga kireeyo marnaba ma aqbalayno lagana yibiyo caalamkaa kale in indamac kaga jiran waa laga kiran karaa waa maal gashan karaan laakiin ninka hantidaada doonaya ee xoog baan ku qaadanayaa weliba kale kuu caddeeyey inaad tidhahda heshiis baan la soo galo itiraaf baan ku beddeshay oo ummaddanna been loo sheego war dadkan somalilanna ku noolna waxaa leen beenayaa laynaga iibinay ra-iisul wasaaraha la taliyaha qaranka amniga ee etoobiya waa kiidiin caddeeyey de madaxa dadka beesha dhexe ku nool wax waliba ka siiyoo marka ictiraaf la yidhaahdo war ictiraaf dhulugma badshadee waxa caalamka wax kala bedishaa etoobiya wakhtigii reserve area imika soomaaliya soomaaliya markii lalahaa boqol mitir baan ku siinaynaayo dhulka soo wareeji waxay diiday inuu soo wareejiso markaas anaa laynagu sheekaynayna waxaan ku bedelana ictiraaf waxba ma aqoonsan karta dee shan waddan ubaa caalamkan wax la qoonsada jimcadda qurumaha ka dhexaysana ka saxiixi kara oo shanta future power kale waxay wataan in isaguba aan ku dhaawin baan ictiraaf ka soo siistay war ma aqbalayno haddaan ree awdan lahay hadduu qof naga hadhayo dadkaasi maba jiro waxa kugu caddeeyaan ku yidhi la taliyaha amniga qaranka miyaydaan haynin inuu yidhi marka dhulka gacanta naloo soo geliyo ee la wareegno ayaan ictiraafkoodii gaarhbaari doonaa heshiis baa waxaas xaqa bay u leeyihiin inay hantidooda iyo baddooda iyo dhulkooga difaacdaan xildhibaan maxamed xuseen oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ee laga soo doorto gobolka awdal ayuu ahaa oo si adag uga hadlayay heshiiska la sheegay in biyaha soomaaliya lagu siiyey itoobiya oo damaceedu in muddo ah uu soo jiray dhinaca kale wasiirka wasaaradda ganacsiga ee somalilan maxamed xasan saajin ayaa sheegay in etoobiya aysan rabin bad ay maalgashato balse ay dooneyso bad iyo beri ay qabsato oo ay ka qaadato dadka soomaaliyeed waa kan isaga oo ka hadlayay damaca guuracaan ee itoobiya iyo sidoo kale arrimaha haatan taagan mid aad weli fahmi laadihi dadka kalena u fahmin waxa weye deked la wada baangashado meesha kama hadlaysa etoobiya waxay ka hadlaysaa dhul la siiyo oo iyadu deked ka samaysato dhula layskuma siiya nooca mawduuca meesha yaali berbere waxa weye orredi mugtaa etoobiya waa loo bandhigay hadday maalgashi inay gashato rabto tu kale haddiise inacay noqoto de waxaa lala maalgashaa wax laysla ogyo dowlada jirta halkaa ayaa heshiis lala gala laakiinse waxa weya mawduucu aada u fahmoo dhuuxa boqol goorna ku celcelinaya etoobiya dhul bay rabtaa saylac bay rabtaa iyadu inay maalgashatay rabtaa taasina waxa weya dee dhul laysma siiyo maalgashi waa laga heshiiyaa laakiinse dhul laysma siiyo mawduucu waa halkaa weeye isagana waad maqlayseen dhowr goorna waa lagu celceliyey aada u fahmataa maxamed xasan saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga ee somalilan ayuu ahaa oo ka hadlayay damaca guracaan etoobiya ay ku daynayso biyaha soomaaliya isagoo tilmaamay in etoobiya aysan rabin eh, bad markaa ama deked ay saami ku yeelato ay maalgashto balse ay rabto biyo iyo sidoo kale dhul soomaaliyeed oo ay qaadato muqdisho haddii aynu usoo noqonana qeybo badan oo kamid a ah magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay dibadbaxyo laga soo horjeedo damaca guracaan etoobiya ay ku doonayso dhulka iyo sidoo kale biyaha soomaaliyeed iyo heshiiska saafgaradka lagu sheegay ee dhexmaray iyaga iyo hoggaanka somalilan qaar kamida shacabka magaalada muqdisho ayaa ka qaybgalay banaanbax ay markaas soo abaabuleen ee eh, qaranka waaberi iyo sidoo kale ee eh, madaxda tiyaatarka qaranka waa kuwan shacabka oo ka la hadlay aragtidoodana ka hadlay horta wax inay iska qaataan maaha baddan dhiigaa u soo daatiragaa u soo dhintay dadaa u soo xuriyoobay dadaa baddan u soo dhacsaday ma fahmino midaada kale dhallinyaradan hadda wax baranayso iyo intaba ciidamada u shaqayso xoogga dalka intaba dalkay sugooyin annagayna sugooyin marka baddan annagaana uula baahan yaha waajibaadkeenna idaa toosino waxaa aniga ku bogaadinayaa dhallinyaro walba soomaaliyeed inuu dhulkooda ku faanaan madaxweynaha somalilan horta inkastoo bini'aadanka oo qaladka oo ka dhaco qaladkiisa inuu ku taagnaada maa waa inuu kastoo fikiro ila nin da' waaye ah. waxaana ku bogaadinayaa falku geysto inuu ka soo laabto soomaali soomaaliyaa leh cid ka xigta ma lahan baddaanna ragaa u soo dhinta ragaa dhiiggooda u soo daata marka in sisaal dad la iskaga siiyo waxaan jirin waa cabsireenka soomaaliyan ah taariikhdana xusee ilaa ay kuminaan dowlad usoo hiilisanayna tumayne waa la og yahay ayadoo maanta anakoo dowlad lehn oo dhisan kama cabsanayno haddii xadgudubkaas bilaawdana ma soomaaliyana annaka duurka kuumu duurka galoo mask soo cunaan ahay kamana cabsanayno baddaasna dhiiban haweenima dhibno maalina ma dhibno etoobiyana yaa cajtumaaya ku soo duul waxaa kae soomaal waxbaa naga siin dagaalkan allah nooga dhigo midkan ku midoowi lahay soomaalidha geeska gees allah nooga dhigo soomaaliya meel kasta meel kasta gees kasta soomaali joogaan soomaali waa hal soomaali waa hal inaan laga cabsan etoobiya oona etoobiya waxaan baaf u dirayaa soomaali waa taqaanaa soomaali waa tii hilibka ceeriinka ku siisay maantan waxaa diyaar unahay hilibkii mid la mida ah inaan ku siino insha allah shacabka soomaali waxaa ugu baaqayaa inay waddankoodii dalkooda ay difaacdaan ay kacaan mar walba banaanbaxana sii walaa waxaan u arkaa waddankeena inuu dib u soo kobdhayo oo hadda insha waddanimada ay sii ballaaranayso baddana soomaaliya in la garta diyaaru ma nihin raallina kama noqon doonno marnaba raalli kama nihin iyo diintooda ah, si fiican u arkaawallaahi aniga waxaan maraya halkan markaan arkay qiirada iyo wadaninimada iyo soomaalinimada ka muuqato fanaaniinta waaberi ayaan soo weecday waxaana rabaa inaan u sheego fanaaniinta soomaalinimada waxay ku jirtaa ama hirgelinta iyo wacdigelinta fanaaniinta ku jirtaa waa beri waa berina berina maanta uma horeyso waa berin maanta uma horeyso waxaa weeye hees waa maqasheen ee ku qaadeen waa beri shaciibyahow wanaagsani wadankiina u shaqeeya halkaasay taagan yihiin fanaantooda yihiin fanaaniinta halkaasay taagan yihiin aniga waxaan rabaa inaynu xusuusiyo aniga waxaan ahay xildhibaan soomaaliyeed maalintii la idaariyaa ilaa raascase raaskambar ilaa lowyacaddo ilaa lowyacaddo ayaan u dhaartay oon xildhibaan u ahay marka waxaa waaye xildhibaan ka soo jeedana waanahay gobolka maanta ee amxaarada afdursaylac saylac iyo lagu hayo marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel kasto ardadii baa baxday saaka waxaan daawanaya yaaqshiidaan daawanaya nasiib wanaag saakan waxaan la kulmay waa beri waxaan leeya gobanimo gobanimo gobonnimo waa in dhiigga loo huraa haddaan hooyo nahay haddaan nahay wiilasha dhallinyarada haddaan nahay odayaal soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato ha midowdo waxaan u malaynayaa maanta xabasho in lagu midoobi doono wax la yidhaahda dagaal sookay shabaabna waa dhammaadeen waxaan leeya soomaaliya ha noolaato codkaas aad maqlayseen waxay ahayn qaar ka mid a ah shacabka magaalada muqdisho oo isugu jira arday eh, markaa dhallinyara iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ka hadlayay aragtidooda ku aadan damaca guracan ee ay ku doonayso biyaha soomaaliya dhinaca kalena maarayaha golaha wacyigelinta ee bulshada iyo sidoo kale waa maarayaha tiyaatarka qaranka ee bwaan cismaan cabdilaahi guure ayaa dhankiisa uga mahad celiyay dadkii soomaaliyeed ee kasoo qayb galay banaanbaxa iyo sidoo kale bandhiga hoblada qaranka ee waaberi isagoo sheegay in halganku socon doono e, mar welibana la guwaamin doono shacabka soomaaliyeed e, si laisaga diido damaca guracan ee etoobiya bada saxaafadda waa mahadsantihiin saad uga soo qayb gasheen banaanbixii waaberi horkacaysay haddii alla ku roon yahay barnaamijkan wuxuu ka mid yahay kacdoonka ummadda soomaaliyeed uga soo hor jeedo damaca itoobiya iyo dagaalka khawaariijta kacdoonka ummadda soomaaliyeed ay uga soo horjeedda ayuu ka mid yahay insha allaahu horena waa beri waa loogu yiqiin noocaan ayay u ahayd halgankii haddii alla kuu roon ummadda soomaaliyeed weligeed waa ay ka dhex muuqatay haddana way ka dhex muuqan doontaa barnaamijkan maanta la soo bandhigana goob kasta iyo degmo kasta iyo gobol kasta waa geynaynaa haddii la yidhaahdo bulshada soomaaliyeedna fagaarayaal kasta waa ugu tegaynaa haddii ilaahay yidmo furun kastana waa tegaynaa haddii la yidhaahdo marka goob kasta ummaddii joogtana waa tegaynaa halkaan ku ekaan maayo waa soo u bilowday waana soconayaa cadowga ummadda soomaaliyeedna waxaan leennahay bar haddii la dhaawaco barna gacanta lagu dhigo barna ay isdhiibaan marna ay dhintaanoo geerida dhedhemiyaan ayagaana dhaafiya dhegta dhiigha loo daro sidaas ayaan leennahay eh, halganka ummadda soomaaliyeed ku jirto ayay qayb ka tahay eh, waa beri horseedna u tahay marka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay dhulkooda difaacaan ayaa waajib ku ah horaa loo yidhi haddii malyan maydo malaayiin dhammaato madiidii shisheeyena maamuli maayo marka madiidin shisheeye dhulkeenna ma bixi karo mana dhiibi karo itoobiyana sidaas dhul noogama qaadi karto waana laysyiqaannaa marka waxaan leenahay labadeenna seefood waa tiisaawir noqotaa waa maasantiin maarayaha tiyaatarka qaranka abwaan cismaan cabdilaahi guure ayuu ahaa oo ka hadlayey sida markaa ay uga go-an tahay hogaanka tiyaatarka iyo sidoo kale dhammaan bulshada soomaaliyeed baa in laga wada qeyb qaato halganka dalka looga difaacayo damaca gurcaan etoobiya ay ku doonayso dhulka iyo biyaha soomaaliyeed weli barnamijka kulankaad degeysanaysaan kainana waad nagala socotaan dhegeystayaal subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraxo weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markan hadii aynu egnana ugu yaraan eh, laba wariyey ayaa ku dhintay duqeymo ciidamada yahuuddu ay ka sameeyeen eh, qeybo ka mid ah khaza waxaa markaa wariyaashan ay saarnaayeen gaari iyadoo gaarigan uu haleelay markaa mid kamid ah gantaalada ay ku garaacayeen gaza ciidamada milatariga yahuudda waxaa halkaa ku geeriyooday markaa laba wariyey iyo sidoo kale wiil kale oo la sheegay inuu ahaa cunug yar oo duqeynta ku dhintay duqeyntuna waxay ka dhacday halka loo yaqaano waa sida marka uu sheegay wihel jaxdu oo isagu ah madaxa warfaafinta ee khaza sidoo kale ugu yaraan lix ruux oo kale ayay ciidamada yuhuudda ku dileen weerar ay geysteen diyaaradaha daroniska aan duuliyaha lahayn oo ka fuliyeen xerada qaxootiga ee janin ee ku taala daanta galbeed waxaana markaa muuqataa in weli khasaaraha dhimashada ee dadka rayadka uu yahay mid sii badanaya dhinaca kale milatariga israel waxay sheegeen in marka ay baabiyeen sida hadalka u dhigaan dagaalyahanada ururka xamaas ayna markaa ka nadiifiyeen dhanka waqooyiga haza sidaa darteedna ay markaa joojin doonaan dhimi doonaan weeraradii duqeymaha u badnaa ee ay ka geysan jireen waqooyiga haza ciidamada yahuuda ayaa waxa markaa ay sheegeen inay gebi ahaanba eh, soo afjareen dagaalyahanadii ururka xamaas ee ka dagaalamayay waqooyiga khaza waxayna tilmaameen inay ku dileen ilaa siddeed kun oo kamid ah xubnaha xamaas ee falastiin walow marka laga soo tago sheegashada israel aysan jirin mid cid xaqiijin karta sax ahaanshiyaha xogta waxaana markaa in muddo ah dagaalo ay ka socdeen waqooyiga khaza dagaalada oo dhex marayay ciidamada milatariga yahuuda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas oo iyana iska caabinayay weerarada kaga imaanayay ciidamada e, yahuudda e, dhinaca kalena haddii aynu eegno isla arimahana e, dagaalyahanada ee ururka xisbullah iyana waxay markaa sheegeen in mar waliba ay ka go-an tahay dhankooda inay caawiyaan xamaas maadaama culeys uu ka saaran yahay dhanka khaza marka la eego ciidamada yahuudduna ay bartilmaameysanayeen muddooyinkii lasoo dhaafay saraakiisha ugu sarsareysa dagaalyahanada ururka xamaas ururka xisbullah waxay tilmaameen Eh, in markaa ay muhiim tahay inay wadi doonaan eh, markaa inay caawiyaan dhanka iyo sidoo kale culayska haysta dagaalyahanada ururka xamaas iyagoo mar waliba sheegay inay duqeyn doonaan fariisimaha ciidamada yuhuuddu ay ku leeyihiin dhulka ay xooga ku haysatay ee waqooyiga ee eh, dhaca xadka lubnaan iyo sidoo kale israel dhanka kalena madaxii warbaahinta al aljaziira ee khaza ohail daxdu ayaa isna dhintay ayaa leeyahay isaga iyo wiilkiisa waxayna ku dhinteen eh, duqeyn eh, ka dhacday eh, haza waxaa sidoo kale dhintay daraasiin kamida ah shaqaalaha warbaahinta ka shaqeeya u shaqeeya aljaziira iyo warbaahinada kale ee caalamka kuwa oo ay direen ciidamada yuhuudda tan iyo markii duulaanka ay ku bilaabeen haza saddex bilood ka hor waxaa la aaminsan yahay in markaa khasaaraha ugu badan uu gaaray dadka rayidka ah marka la eego ee dhibaatada jirta ma jirto arin bili-aadantinimo oo muujinaysa in laga naxayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta waxaa qasa ka socda waa xasuuq aan loo meeldayin waa dhibaato xoog leh ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah dadka yar ee ku haray khaza oo warbaahinta ay wareysatay iyagoo dareenkooda markaa ka hadlay waxayna sheegeen in dhibaatada ugu badan ay haysata tahay duqeymaha oo aan joogsi lahayn muddo ka badan saddex bilood oo dadka rayidka ee falasdiiniyiinta subax weliba oo waagu u baryayey amaba qoraxda u dhaciisay iyagoo ay duqeynayaan diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda eh, dhanka kalena ra-isul wasaaraha netanyahu waxa uu shaaca ka qaaday eh, in eh, markaa ay tallaabo ka qaadi doonaan ururka xisbullah uu sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay badneed dhaqdhaqaaqyada ay ka sameynayaan xadka lubnaan iyo sidoo kale yuhuudda benyamin netanyahu risaara yahuud wuxuu sheegay in ay bari doonaan casharkii ay bareen xamaas oo kale e, dagaalka marka la eego fagaaraha dagaalka siduu hadalka u dhigay walow e, markaa hadalkiisu u muuqdo mid markaa goodin ah sidoo kalena uu guul ka sheeganayo ee dagaalada dhex maray iyaga iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas oo la aaminsan yahay dhankooduba in yahuuddu jab xoogan uu ka soo gaaray maadaama tiro badan oo kamid a ah dadkoodu ay ku dhinteen eh, ciidamada yahuuddu weeraro ka dhacay khaza iyo sidoo kale gudaha israel tan iyo markii ay bilaabatay iskahorimaadyada iyo dagaalka u udhexeeya eh, ciidamada eh, yahuuda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas dhinaca kalena shiinuhu iyana waxay sheegeen inay cunuqoteyn kusoo rogayeen shirkado badan oo ka shaqeeya waxsoo saarka dhanka hubka iyo sidoo kale shirkadaha iibiya diyaaradaha xukuumadda beijing waxay sheegtay in jasiiraddan iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee taiwan oo iyadu ay aaminsan yihiin inay tahay dhul ka tirsan shiinaha marnaba aan loo ogolaan doonin in markaa ay gaarto ahdaafta ay leeyihiin iyaga iyo sidoo kale mareykanka waxay sheegeen in mareykanka looga baahan yahay inuu ixtiraamo madaxbanaanida dhuleed iyo wadajirka iyo midnimada dadka shiinaha maadaama shiinuhu aaminsan yahay in jasiiradan taiwan ay iyagu ka tirsanta halka taiwan ee dhankeedu iyana ay markaa aaminsan yihiin inay yihiin dalka madax banaan shiinaha intiisa kale cunaqabateynta hubka waxaa la filayaa markaa inay dhaqan gasho markaa saddexiy tobanka bishan january waxaana la saari doonaa sida la aaminsan yahay shirkadaha iibiya markaa diyaaradaha iyo sidoo kale hubka kuwaasi oo la aaminsan yahay in taiwan ay u keeni karaan eh, diyaarado ay markaa kasoo gadayaan dalalka reer galbeedka gaar ahaan mareykanka oo iyagu inta badan eh, xulafo dhowla ah marka la eego jasiiradan iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee taiwan dhowr marna lagu eedeeyay mareykanku inuu ku xadgudbay eh, madaxbanaanida shiinaha maadaama shiinuhu aaminsan yihiin in taiwan qeyb iyaga kamid ah ay tahay walow aysan siyaasad ahaan is aaminsanayn oo khilaaf xoogan uu ka dhexeeyay dhinacyada weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaal knn xididkahoosa dhulka loogu beere micnahooda weeye halka kama dhaqaaqo dhidiba waasan kidaba jacaylkuna daba jacaylkuna halki dah aynikuna lama kala dantaano lafaahu heli karna wadhakan wadahagiyo isu dhalasho daacada wadhakan wadahagiyo isu dhalasho daacada kiidhaba jacaylkuba ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaysaa fanaanada alhaw raxmed xalimo khaliif magool waxayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka heleen warbixino kale iyo heese kale ayaa noo balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maantoo kale maxaa durida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa axaad taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha koobaad sanadkuna waa laba kun maalinta toddobaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii beesha caalamka ayaa ugu baaqday baarlamankii xilligaasi inay xalliyaan khilaafka xoogan oo u dhexeeyey xildhibaanada si looga gudbo xilliga kala guurka maanta oo kale sanadii labadii kun lix tobankii xukuumaddii soomaaliya ee xilligaasi ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dowladda iiraan iyadoo iiraan lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay madax banaanida soomaaliya maanta oo kale sanadii kii madaxweynihii dalka mareykanka ee wakhtigaasi harry trumen ayaa ku dhawaaqay qorshaha horumarinta bamka waxgumaada ee hodarjiin bam loo yaqaano maanta oo kale sanadii kii madaxweynihii dalka mareykanka ee xilligaasi ronald reagan ayaa ku dhawaaqay in dowladda mareykanka ay cunaqabatayntii hubka ka qaaday dalka guatemela maanta oo kale sanadii kii madaxweynihii dalka ciraaq ayaa xilligaasi ku amray ciidamada dalka markaasi inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah dowladda mareykanka xilli uu taagnaa khilaafkii ciraaq iyo mareykanka maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii laacibka xulka qaranka argentiin leonel misi oo xilligaasi u ciyaarayay kooxda barcelona ayaa markii afraad oo xiriir ah ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiican adduunka ee kubadda cagta ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii magaalada sydney ee caasimada dalka austareeliya ayaa loo diiwaan geliyey heerkulkii ugu darnaa muddo siddeetan sano ah sida ay shaaciyeen xilligaasi waaxda cimilada dalkaasi guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay ifraax nala socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacwa bixinada kale barnamijka dn agrana waxaa dhowaan eh, furmi doonaa saddex iy bisha janaayo koobka qaramada qaarada afrika waxaynu ka naqaanaa eh, maxay markaa taariikh ahaan marka la eego iyo sidoo kale dalalka usoo baxay sanadkan ay ka qeyb galaya Eh, waana koobka qaramada qaarada afrika ee sanadka oo markaa lagu qaban doono wadanka ivory coast dalalka afrika ayaa wadar ka dhigay xidigahooda iyo iyaga laftirkoodaba koobkii dunida ee sanadkii lagu qabtay dalka qatar wadamo badan ayaana markaa taariikh sameeyay koobka waana markii ugu horeysay oo dal ka socda qaaradda afrika uu soo gaaro afardhamadka eh, koobka dunida oo ah dhacdada ugu weyn ee caalamka markii la eega ciyaar dalka morocco ayaa noqday wadan taariikh ka sameeyay koobkii dunida ee dalka qadar lagu martigeliyay sanadkii kadib markii uu yimid afar dhamaadka koobka haddaba eh, maxaynu ka ognahay koobkan halkee lagu qabanayaa koobka qaramada qaarada afrika waxaa la martigelin doontaa wadanka ivory coast oo lagu martigelin doono markii labaad waxaa la filayaa in lagu ciyaaro ilaa lix garoon oo ku yaala shan magaalo oo ka tirsan eh, wadankaasi ivory coast magaalo madaxda wadankaasi abijan waxaa lagu ciyaari doonaa laba garoon oo waaweyn oo loo yaqaano eh, felix howvage iyo bogn stadium halka garoonka kale ee alasan otara stadium isna eh, lagu ciyaari doono sidaas oo kalena finalka ayuu martigelin doonaa garoonka waxaa la filayaa garoomada kale lagu ciyaara inay kala noqdaan yamusacro pauke karhogo iyo san pedro oo intuba ku yaala magaalooyinka wadankaasi ivory coast qodobada usoo baxay haddii aynu eegno koobka qaramada qaaradda afrika gruub e waxaa ku jira ivory coast nigeria ecuadorial geni iyo geni bisaw gruub b waxaa ku wada jira dalka masar ghana eh, sidoo kale cabaverdi iyo sidoo kale mozambique eh, gruub c waxaa ku jira senegal cameron geni iyo sidoo kale gambia eh, gruub d waxaa ku jira algeria burkina faso moritania iyo angola halka gruub e ay ku wada jiraan wadamada tunisia mali south africa iyo namibia gruubka ugu dambeeya ee gruub efna waxaa ku wada jira dalalka morocco congo dr zambia iyo sidoo kale tanzania waana markaa sanadkan waa uu ka adegyahay sanadihii hore marka la eego xulalka usoo baxay kulamada furitaanka waxaa lagu ciyaari doonaa ama ciyaarta furitaanka waxay noqon doontaa mid u dhexeysa e, wadamada ivory coast iyo geni bisaw waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka alsana watara stadium ee ku yaala magaala madaxda wadanka ivory coast ee abijan saddexiy tobanka bisha january waana furitaanka waxaana wadanka usoo baxay ama wadanka martigelinaya mar waliba uu noqdaa ciyaaraha marka laega caalamka iyo kan afrikaba midka ciyaaraha kulanka ugu horeeya ee furitaanka maadaama ay iyagu martigelinayaan marka la eego kooxuhuna waxay usoo wada bixi doonaan dhibca lagu soo wada bixi doonaa guruubyada kulmada ay ciyaaraan ay ku xirantahay dhibca ay ka helaan oo waxay u gudbi doonaan kooxdii lix dhibcood hesha amaba labada koox ee ugu sareysa gruubkooda wareega lix iyo tobanka sidaa u socon doonaa ilaa laga gaaro eh, finalka ama kulanka ugu dambeeya marka la eego koobka qaramada qaarada afrika dhanka kale hadii aynu eegnana ruushku waxay mar ku celiyeen in iyagoo xitaa doorasho galaya welina ay isdifaaci doonaan siday hadalku u dhigeen hogaamiyaha ruushka valadimir putin wuxuu shaaca ka qaaday in ciidamadoodu ay xaq u leeyihiin inay difaacaan dalkooda wuxuuna shaaca ka qaaday markaa in muddooyinkii lasoo dhaafay ay kordheen duqeymaha iyo weerarada kaga imaanaya ciidamada ukraine oo uu tilmaamay in saacadihii u dambeeyey iyo habeenadii u dambeeyeyba ay ahaayeen kuwo lagu baartilmaameysaday magaalooyinka dhexxadka gaar ahaana belgrade valadimir putin hogaamiyaha ruushka wuxuu tilmaamay in uu socon doono ilaa ruushka ay ka gaari doonaan qorshahooda ah in markaa ay nabad ka dhigaan siduu hadalku dhigay goboladii ay ka qabsadeen iyo ahdaafta ay ka leeyihiin inay ku gaaraan dagaalkan waxa uu ka hadlayay xili ay u sameynayeen baroordiiq askartii uga dhimatay dagaalka ukrain oo kumanaan kun ah marka la eego muddada dagaalka uu socday iyo haatan uu weli usii baratumanayo hogaamiyaha rushia valadimir putin in mar kale uu sii wadi doono dagaalka xili la filayo bishii saddexaad ee marj doorasho uu markale isku caleem saarayo inay ka dhici doonto wadankaasi rushia markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha wax ma ogidiine dalka cirifya cirif baxya waaweyn oo lala yaabaa ka socda haye may goonsadeen may madeeyo waxay qoonsadeen haddaanbay dhaba laga ogeyn inta kale waa laga ogyahee anaa kuu sharixi doonay muqdishona beriga waxaa lagu aasay halyayga hogaaminaya dagaalka kumaan doosta gorgor ee ururka tumayasiyeedaad ee shabaab gobolka mudug xaana keena ka yeersii jiray war allah u naxariistee taliya suulnuuge dalka koonfur iyo waqooyiba meel aanu shabaab ku cayrsanin ma jirto wuxuuna dhihi jirayoo halhays u ahayd bisinka u qabo hadda shabaabna kadib waa iska barooran jireen warallaa u naxariistee taliyo suulnuga wuxuu saraakiisha kale ciidanka uga bedelnaa wuxuu ahaa haliyey dabeecad badan oo ciidanku jecel yihiin macawisleyda iyo ciidamada deegaanku xataa waa jeclaayeen bulshada iyo shacabkuna nin u naxariistuu ahaayo waa jeclaayeen geesi fool adag oo aan gabanna waa ahaayo ciidanka furunta uga horeeya war taliya suulnugu inuu haliyey bulshaya ahaa waxaa caddayn u ah markuu mudug kooxdii kalamaan inta iskugu geeyay dhexda ka fariistay kadibna uu yidhi bisinka u qabta kalamaanay wixii maanta ka dambeeya haddii furunta laynka waayana waa korkiina uu yidhi oo haddaan kool iyo cariis iyo taash iyo tiam iyo waxay ku maqan yihiin amarkaa taliyaha amar dawla mudaac ninka diidaa dabaal soomaada maqal aryaadhaha ajashii dhammaata ifka joogi mayse mid la jecel yahay iyo mid la necab yahayna waa dhimahayaane waxaan dhihi lahay geesiga dhulkiisa guusha u horseeda geerida dishaa yahay geedkaa hago war cabdullah waxaad ka tagtay ku gabraaratada gumaystuhu ku dhuntiyo garashada xumaatay geedka habo war adinka dhan waxaa ka tagteen gobanimada waa loo go'a godka aqiriyo ilba loo galaa gowracatadan weli geedka habo war waxaa kaloo la yidhi wageed ku baxa dhiiga geesigaaye warwaqla waxaad ka tagtay gobanimaadu wageed angaaliyo islaanka cala ku siiney war isundhom waliba kutabteene gundhigiisu waa kaa ninkii war allahu naxariista taliya mujaahid cabdi maxamed suulnuuge doqonnimanabay kuma dhiman ilaahayna waa derajayha eelkiisa iyo qaraabadiisana sabar iyo iibaan allaha ka siiyo ciidanka iyo umma ummadda soomaaliyeed intii xornimada jecelna ilaahay sabarya iibaan ka siiyo bahda kalamaa naftirkeerana saaxiibow la ahaayo sabarya iibaan allaha naga siiyo dumarkow kaa tegay iyo daa'imaa caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii oranna waxaan ku dari lahaa daa'imow allahayow jannadaada ugu jannadaada ugu deeq war ducadiinna kalamaanay amiin suulnuuga allah u naxariistee silicii gumaysiga geesigii u sara kacay dalka inuu ka suulsho yidhi inaan saf aakhiro la sinmoon xabaal galo ama nabad saxiixo sugan inay ku joogaan soomaali oo idil labadaasu ii siman oo aan sawjadiisiyo ehel ficilkiisii dhowr sano ugu tagin salaan qura oo danguud sariir iyo sor macaanba uga go'ay maantuu ka saahiday seeraha adduunkee suulnuuga eebbow simaartii furdowsiyo jannadaadisiiyo saadirow ku barinaye walaalka isiraadkiyo jidka sahalku dhaafsii sokeeyaha dhammaantiinna allow samiriya iimaan sadrigooda geliyo u gargaar saqiirada gadaashiina salal iyo fidna naga war abdikuusow gabagu keliga may aboon calisna wuxuu yidhi wiigan toban amiir baa u dhiman wacda suulnuuge hawlwelina waa u arayaan wiilashii muduge war waaba loo arayo xalay iyo maanta keliyaha boqolka badan laga dilay daa'imo waa lahayo jannadaada ugu deeq jannadaada ugu deeq amiin allahayo waanaadade naw waalwalaweyn argagixisaana wereerisay annagana muusaana wereeriye allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u simin aryaadhaha kalamanaysa migay cabdullana wuxuu yidhi how tiirjaabayoon wax toosiihayn dadka kuu taagan xowtaala tiirjaabayoon wax toosiihayn dadka kuu taagan xowtaala war cabdulla waxaa maqli jiray eh. talantab iyo xeel lahayn turuuq yaxoo ku toosime warana waxaan maqli jiray tabaalahaa adduunyada kolba qola ku taagane dallahaan ku dhaarte hurdano ma ka tashada cadaawaho isku tiirsanaada warwallo weyne war mahaysaane dooduma noola soo fadhidaane shacabkii somalilan waa kacay golihii wakiiladuna way kala baxeenoo way ka horjeesteen madaxweynaha xusbiga wadana u sharxan cirana wuxuu yidhi ninbaadi ka maqan tahay baa wuxuu tegey dhulka soomaaliyeed ee etoobiya haysato dabadeedna masaajid buu galay masaajidka ciyaarta kadaa miyaa la yidhi warwarka ha naga dhabjine kadibna masaajidkiioo xoola la ururinayo ayaa la yidhi yaa hal ku yabo ahay baa gacanta taago wuxuu yidhi waa aniga waa loo duceeyo haddana yaa sax ku yaboohay baa la yidhi aniguu yidhi haddana kadibna yaa ri ku yaboohay baa la yidhi aniguu yidhi haddana kadibna masaajidkii baa laga baxo isagoo sii socda ayaa laga daba tego goormaad bixinaysaa baa layidhi xoolahaad ku yaboohday markaasuu yidhi ma qabo markaasaa waxa lagu yidhi maxaad u ballan qaatay daadan xoolama lahayn dabeedna markaasuu yidhi caydh jibbootay baan ahay hadda warya dhammaantii hadalka ciro waxaan u fahmay muuse waa caydh jibbootay war ma wuxuu yidhi bad haduu nin lahaa iska beecsado hoolahadagiybanka jirnagiibiey aryaadhaha caydh xoolaysan lahayn ku yaboohda dhibkeeray leedahay ee dadki deggan ay lughaye iyo sayla qoryo horay la soo baxeen hataa golxubyadi lagu yiqiina asalow qaaraa soo qaatay waxayna dhaheen qofku ul heli karaya kii toorey heli karaya kii daab heli kara qof walba wuxuu heli kara ha soo qaato dhulkaana muuse ma lahoo ma bixi karay dhaheen boorana bannaanbixi ka dhacay waaba heel la yaabay oromo badanoo iska shaqaysahaysa xataa jeegadaa la soo qabtay oo naga tagaa la yidhi waaba idinka shakinee muqdishona war kama haysiina waaga bannaanbaxyadii waa ka socdaan berigadan waxaa u dambeeya mid hoballada waa beri hor kacaayaan waxayna qaadayeen dhulka sow annagu malihin baxar yalle maa laga wadaa warbowayo lamarooban ku xarimaysa mar kalay ducayseen waxayna yidhaahdeen lughayo dhuftee saynax dhuftee berbera dhuftee lawya cadda dhuftee aryaa lafta nagee dhulka nagee badda nagee waa kuwii ku ducaysahaaye dhufteena beriga ma keeneen iyoonahanageei bultemakadarnede geela mawdka iga laayayoon maqasha ii reebin nirgihiina moorada ku dilay way muquuniyey xoolahan masaariif dad nool uga masuugaayey ha ku laayo midig iyo dugaag ha u makawsadoe marrastiiu ku wimaali jira meel xunbuu dhigay wadaadkan ma'muumka u noqdee mawlacana haystay macnihiiyo tafsiirkuu qaldaya malagu waa kii lafta nagee dhulka nagee badda nagee cirka nage nagee nagee warnimay hadduu xalku ku sii socdo waxaan ka baqayaa in ormadu dhahaan reer mudug asal ah baan nahay iyagoo daliishanaya lafta nagee oo ay dhahaan waxaan ka wadnaa dhulkanaga badanaga cirkanaga waxanaga war labaatan kilomitiransiina waxaa ka dambaysay lughaye dhuftee saylax dhuftee berbera dhuftee law yacda dhufte naw oo wixii oo dhan miya dhifsadeen waaqlow inta laydin dhifsaayo maad wada dhifatiin war soomaalida reer maanaha la yidhaaho waxa cadow ah maanaha iska leh maanaha kaligay wax ku qaba maanaha wax ku dheefa maanaha dadka ka xiga maanaha kulaog iyo maanaha kaligay leh marka reer maano maanaha intay ku hayeen ayaa maanyadii la dhuftay dhulkoodiina wadanaga ah layidhi ahey safareedkoomhayna agalshay boob wadheegi jari war alaayaxal isku soo duba xabaddu waxay maraysaa ninkii dhoof ku yimidba geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa warkalamaanay waxaadna war ugu daalin labada golee baarlamaanku waa tii ay meel mariyeen sharci waxkama jiraanka dhigaya heshiiskii dhex mara abiy axmed iyo muuse biixi madaxweynahana iyaday labada garab ka taagan yihiin labada gudoomi kulmiye aadan madoobe iyo cabdi xaashi ayuu saxiixa ku jiiday waaye abi axmed ishii bugtay ku bikaacsa miyaa la yidhi war etoobiya taliska ciidankooda hadlo waxay yidhaahdeen innagu badda waa horaan baan ahaa jirnay haddana cidna ka baryi mayna xoogaan ku qaadanaynaa warafayeenka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal xaanodo ciidanka soomaaliya u hadlayba wuxuu yidhi lixda askari ee etoobiyaanka hal qof oo shacaba soomaaliya ku filan ubow maxawsleedana maka cadalaan now war hadday sheekadaa keeneen annaguna heshiiskii uga baxnay aryaadhaha war ma haysina muuse biixi wasiiradiisi aaba qaar dheheen waxaa muuse ku kacay waa baadil wasiirka ganacsigaana bilaaba war cabdulow malaha jeelka muusad rabtaa inaad liinta ku xubtee xalay waxaa xabsiga loo taxaabay agaasimaha mm t v maxamed cabdi ilig oo dood u qaybinaya faysal cali sheekh iyo yuusuf garaad cumar hadda marka xagta la dhigo muuse liinta u qasan warkalamaanay adinka laftirkiina xabsiga laydinka kataag la'yahay jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeeda iyo heesa jabaljaana intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftanka xaqiiqada jirta jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiiddaane jilicow ayaad doonaysaan jeerkan kala maanne waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseen allay leey jidkiisii ayaad dhab ugu joogtaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene ka joogsada tareenkan qof gale looma joojiye aryaa gorgorow bilaashaad jilacow noogu hanjabeehe ununku ma had iyo warba xabad kama sheegine jiilaal kululaad jisaar noqote jisaar noqote xubintii kalmana ad maqlayseen guudahaan waan igi taal dhegeystayaal barnaamijkai kulanka ood kala socoteen k n n gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heestii wakiil caashiq ay ku luqeeyaan fanaaniinta saada cali warsame iyo cumar xasan rooraay intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabaadeenu wajiilada ha uga sheekay gabadhahayni wayno waya soo jiraayo ilaa sabeenki wiil waal hadba dumarka tii la wadaaga caashaqa wajilada uga sheekay afkaa maqan hawaydhixin wakiilaha shakh w noqon afkaa maqan hawaydhixin wakiilaha inay kula wadaadiyo kaala weedaan waa beri heerkawdiroobal waxaa shukawdha aan ka waraabshe nabka maqan hawayrixin wakiilaa shaqaw noqon nabka maqan hawayrixin wakiilaa shaqaw noqon irka durubal waxay tidhaahdaa